de meelo markaa adag oo dhufaysyo culculus laga sameeyey oo qalcada laga dhisay ayaa markaa ciidamadu geli jireen marka waa iska xero ciidan bay noqonaysaa haddii xero ciidan ama magaalaba ay go-doomiyaan fa nasala ahluhaa deetana dadkeedii gaalada ahaa ay ogolaadaan ama ay u xukun doontaan calaa xukmi xaakimin qof muslimiinta kamida oo markaa gar maaratay e, ka garnaqa ama iyaga muslimiinta dhexdhexaadiya oo iyaga yani xukun kusoo roga xukunkiisa hadday ku raali noqdaan ay kusoo degaan jaaza way bannaan tahay marka nazla baa laga cabiraya leanno inta badan qalcaduhu meelo taagan oo sare ayay markaa ka dhisnaan jireen laakiin de waxaa loo jeedaa uun haddii ay ogolaadaan oy qof qabsa cid qabsadaan oo ay yidhaahdaan cidi hayna kala xukunto ama waxaan ogolnahay qof reer hebela maalan qola ay xulafe yihiin oo kale iyo ay yidhaahdaan baanu ogolnahay in uuna xukumo way bannaan arrintaasi oo de waa kii alayhi salaatu wasalaam reer bani qurayda sacd ibni mucaad radia allahu tacaala canhu waa kii ay ogolaadeen xukunkiisa ee loogu yeedhay marka cidda markaa cid magacaabaysa ciddaa xukumaysaana waxay noqonaysaa xaakimka muslimiinta ama ciidanka maarata muslimiinta qofka wata cid uu ogolaaday oo isagu markaa magacaabay bay noqonaysa wayajibu waxaa waajiba haddaba an yakuuna alxaakimu qofkaa xukumaya inuu noqdo xuran musliman hiqatan qof xor ah oo muslim ah oo haddana lagu kalsoon yahay oo weliba min ahli ijtihaad dadkii markaa ku ijtihaadi karayay masaalixda muslimiinta iyo muslimka maxaa u dana waa inuu yahay labna yahay mukalaf yahay waa qaadi oo kale waa wilaayat markaa shuruudaasaa loo shardiyay walaa yaxkumu lxaakimu ninkaa haddaba xaakimka noqonaya ku xukumi maayo ilaa bimaa fiihi alxadu lilmuslimiin wixii muslimiinta ay faa'iidada iyo dheeftu ugu jirta mooyaane oo min alqatli in la laaya-a walistirqaaqi in la adoonsado walmani in la sii daayo walfidaa'iyo in madax furasho la weydiiyo afartii yuu kala dooranayaa markaa kii isagu uu isila kaa saadana yuu ku xukumay fain xakama bicaqdi dimmati haddii uu xukumo in dimo loo xidho yani in jizyo lagu xukumo jizyada cashuur ay bixiyaan ay sidaa ku noolaadaan ahlu dime ay noqdaan lam yalzam buu yihi shaykhu laazimi maayu yani iyagu kuma qasbana inay aqbalaan waxay xaq u leeyihin iska diidaan oo ay yidhahdaan may kaama rabno waqiila waxaa kale oo marka qoladaas waxay keegayaan waa caqdi mucaawado bay leeyihin waqiila waxaa la yidhi yalzamu mayane waa laazimaya xukunkaasi oo xukun saxa iyuu noqonayaa dee markaa inay markaa isagii qaataan bay noqonaysaa hadday diidaan waxay noqonayaan qole ahlu dimaa ah oo jizyadii bixin waayey oo yihi anagu ma bixinayne ahlulxarbigaanu ku biiraynaa dee markaa in la saaro oo mamanka la gaadhsiiyo iyay noqonaysa in xakama biqatli rijaal hadduu xukumo in ragga la laayo dumarka iyo caruurtana maalan la adoonsado wara'a alimaamu an yamuna calayhim imaamkuna uu arko inuu iska sii daayo jaaza way banaan tahay oo waxaa la yidhi markii xaakimku kan ay markaa ay ogolaadeen markii wax xukun rido oo afartii mid kamid uu xukumo imaamkii muslimiintu xaq buu uleeyahay midkii ka hooseeya ka fudud inuu usoo dego laakiin kii mid ka sareeya inuu u kaco taa iyada xaq uma laha oo waxa ilan xog ilan waa kan qofkan garsooraha laga dhigay qofkii haddii garsoore laga dhigay macnaheedu waxa weya xukunkiisaanu ogola haddaanu muslimiintii nahay markaa markuu xukumo de muslimiintii ku qasbayain xukunkii wax ka adag ma qaadan karaan laakiin hadday tanaasulaan oo uu dantii u arkay inay ku jirto in maaragtay kii ka fudud la xukumo taasi waa caadiyo waxaa la tilmaamaa saxaabigii thaabit ibni qays ibn shamaas markii reer bani qurayda sacad oo xukumay oday ka mid oo laodhan jiray eh, azabiir zubayr baa sidiisoo kale loo lakin waa azabiir ibni baaah bay yidhahdaan nin sidaa la odhan jiray oo reer bani quraydo ahaa in eh, uu isagu yii uu yihi thaabit yaa rasuul allah aniga kan hala ii daayo deetana loo daayo nabigu aleyhi salaatu wasalaam u daayey ayay ahlu siyar soo wariyeen sanad markaa mursalana waa lagu soo wari wuxuu yihi haddaba wain nazaluu calaa xukmi xaakimin qof xaakim ah yani garqaade ah haddii ay xukunkiisa ogolaadaan deetana fa aslamu ay islaamaanba qabla an yaxkuma bishayin isagoon weli waxba xukumin isagoon xukunkii ridin hadday sooba islaamaan cusima damuhum wa maaluhum ama casama islaamnimadaas ladood ohan karta dhiigoodii iyo maalkoodiiba macsuum buu noqonay u dhowrsoonaanaya la taaban maayo ilan waaba islaameen iyadiyo aan maxaabiis maaha dadkani ilan lama soo qabane waa la hareereeyey uun laakiin weli dee waa dad dagaalami karaya marka kol hadday islaameen faida qaaluuha faqad casruu minii dimaahum wa amwaalahum wa xaruma waxaa xaaraan noqonaya sabiyuhum in la qafaasho maxaabiis laga dhigo oo dee markaa la adoonsado ama adoonnimo iyo wax lagu xukumo iyaduna mamnuuc bay noqonaysaa wain aslamuu hadaysa islaameen bacda alxukmi markii xukunku dhacay waayahay xukunkaasi hadaba haduu dil yahay saqaa alqatlu xukunkii dilkaha uu buraya wuxuu ku xukumay in raggii la laayo maalan dumarkii dale kuma xukumaya in la laaye dumarkii caruurtii iyaga layn laguma xukumayo layn ma laha laakiin raggii qaangaarhkaa ha la laayo buu xukumay sidii sacadba uu xukumay radia allahu tacaala canhu deetana way islaameenba dee muslimiin la layn maayo marka maxay noqonaysaa xukunkii wuu burayaa xukunkii qatliga ahaa wuu burayaa wixii kalena wixii kalena de waabay dhaceenba kolkii qatli la xukumay sooma lamana adoonsan karo mxuu ahaaye madax furasho la weydiin maayo khalaas lam yabqa ila lmanu in iska sii daayo iyonbaa markaa baaqi noqonaysa waayo markii qatligii la xukumay dee axkaamtii kale mesha way ka baxday qatligii la xukumayna waa kan islaamnimada meesha ka saartay isagii wa baqiya albaaqi xukunkii aan qatli ahayni ee uu ku xukumay isagu baaqi buu ahaanay marka cibaaradan saasaa loo fasiri saa waa loo fasiri karaa yani haddii xukunka uu qatli aha uu dhacaya haddii aanu qatli ahayna baaqi buu ahaanaya saa waa la odhan karaa waxaa kale oo loo fasiri karaa waana sida imaam nawowi iyo nukadka uu ku fasirayo masaladu waxay ku saabsan tahay wain aslamuu bacda alxukmi biqatli الrijaali wa sabyi الdaraari wالnisaa haddii ay soo islaamaan iyadiioo xakamkii uu xukumay in raggana la laayo dumarka iyo caruurtana la qafaasho sidaasuu xukumay kadib bay islaameen saqata alqatlu dilkii ragga lagu xukumay meesha uu ka baxaya wa baqiya albaaqi xukunkii soo hadhay ee ahaa sabyu haraari caruurtaiyo dumarka in markaa la qafaasho isagu baaqi buu ahaanayaa markaa waa caaytaas oo yani suuro qura un inuu ka hadlayo waana sida hadalkiisu daahirkiisu u dhow yahay hadalka daahirkiisu u dhow lakin waxa kaloo loo fasiri karaa bacd alxukmi saqط alqatlu in kaana huwa alxukm wa baqiya albaaqi ay baaqi alaxkaam bacda alqatl qatliga wixii ka soo harayoo istirqaaqii iyo manigii iyo fidaagii isagu bacd alislaam baaqi buu ahaanaya wuxu qabla alxukmi qofkii ay qabsadeen ama maarata la isla gartay iyaaba dhintay qabla alxukmi intii aan la xukumin rudduu ila alqalcati qalcadoodi bay ku noqonaya hadday dagaalamayaan ha dagaalamaan hadday isdhiibayaanna ha isdhiibaan laakiin iyagoo de maarata soo degay oo qalcadii ka soo degay oo xukunkii sugaya markii uu dhinto ma odhanayna imikaba arrintii dagaalkii bay noqotay halkiiba ohan ku bilaabaynaa lama odhanayo galabaa la meeshiin adaa dooneysaan la ydinma taabananta meeshii gelaysaan wayajuusu liamiiri ljeishi waxa u banaan alkaa wuxuu kaga qoladaasi xukunka kusoo degtay wayajuusu waxa u bannaan liamiiri iljeishi ciidanka qofkii watay an yashtarita inuu shardi uga dhigo yacni wax uu siinayo lilbadati bad-adu waxaa la yihi waa sariyada ama guutada ilaa maaragtay indhaha maarata yani waxa weeyaan qolo yani ciidanka ka horeysa iyo iska sahan oo kaley noqonayaan nacam yani sariyo guuto markaa maalan sahan oo kale ah oo uu dirayo oo markaa waxay arkaanna dee dilaya warbixinna ciidanka kusoo celinaya marka waa waa ka horeynaysa ciidanka ka horbaxaysa qoladaa badcadaa ah, inuu wax u magacaabo la siinayo wixii ay soo helaan laga siinayo maalan warajcati rajcaduna waa iyaduna waa sariyo kale guuto kaleo marka ciidanku dagaalkii kasoo noqdo si aan dhabarjabin loogu sameynyo ka daba imaatin cadowgii uga daba imaado ayaa guuto la saaraya marka cadowgii hamooday weli lagu daba jiro marka taa dambanayadana rajca la yihahda labadaa guutaba inuu markaa u magacaabo maa ra'aa wixii u garto oo si gaara ah iyaga loo siinayo calaa qadri camalihim kolba shaqadoodu qaabkay tahay iyuu wax u magacaabaya min khumusin khumus baa laga siinayaa khumuskii maalkii markaa masaalixda danta guud loogu talagalay ayaa laga siinaya wuxuu uhi wayajuusu waxaa bannaan an yashruطa inuu u magacaabo liman dallahu qofkii tusiya calaa qalcatin qalcad ama xero ciidan oo qarsoon ciddii sheegta meesheedii soo hesha juclan in iyadana waxoogaa mushqaayada iyo jucli uu u magacaabo yaa iyaduna bannaan fain kaana almajcuulu lahu haddaba qofkan jacaalada lala gala ee jucliga la siinaya hadduu yahay kaafiran gaal hadduu yahay jaaza an yajcala lahu juclan majhuulan waxba iska banaan jucligu inuu majhuul noqdo ilan jacaalada waa inagii soo marnayo jucliga ama ujarada uu qofku qaadanaya waa inay ahaato wax macluuma marka markuu muslim yahay baa lagul hadii halkan ay kale ay tahay oo gaalkii uu yahay way iska banaan tahayo sidii de waa mucaamalo gaalkii lala gelayo oo daruura ay keentay ilan xoolaheena inaynu gaalada siino marka horeba maaragtay no sax may ahayn laakiin maanta daruurada keentay wixii baynaan inagu garanaynin ama meeshii qalcada laga geli lahaa halkii laga furan lahaa iyaynaan garanaynin markaa tiibuu maarata inoo sheegaya markaa way banaan tahay xataa jucligii inuu majhuul noqdo way iska banaan tahay bay yidhaahdeen hadaba waa in qaala hadduu yidhaahdo maaragtay taliyihii ciidanku man dallanii calى alqalcati اlfulaaniya qalcad heblaayo qofka itusiya ama halka laga gelaya itusiya falahu minhaa jaariyat wixii laga soo qafaasha addoon baan ka siinaya bu markaa waa jahaaladii soo ma arkeyse addoon baan ka siinaya addoonta sifaadkeedi awliheedi wixii lama sheegin midda kale dee mucayanay noqonaysaa waa wa wa waa mubhama waa muayanat waa maarata waa wey lanna markaa wiii mid kamida wey markaa mubham bay noqonaysaa fadallahu alayha deetana kii gaalka ahaa uu ina tusiyo oo ciidankii uu tusiyo meeshii laga geli lahaa qalcaddan ama qalcaddiiba uu tusiyo walam tuftax oo haddana la furan kari waayo oo maarata tusintiisi waxba inoo faa'iideyn weydo ama la furtaba laakiin isaga tusintiisii aan lagu furan tab kale ama xeelad kale ama qolo kaleba ay furatay oo kuwii uu tusayba aan ahayn lam yastaxiqa shay-an ninkii gaalka waba yeel waba siin maayo ilan caqdigi waba wiiisi laguma faa'iidin wixii uu tusay waxba laguma helin jucligana wuxuu ku xidhnaa in tusintiisaasi ay sabab inoogu noqoto furashada waqiila qiili baa yihi yurdaku lahu waxoogaa qarhiiraa la siinaya oo loo yar walaysa bishayin laakiin marka waxa weeyaan qiil macno badan ku fadhiya ma aha buu yihi maxaa yeel shardigiiba lama haya maxaa wax lagu siiya wain futixat sulxan qalcaddii uu markaa isagu ina tusayay halka laga gelayo ee uu ina tusu inoo sheegay haddii la furto laakiin heshiis lagu furto dagaalba laguma furanba meeshii uu sheegay cidiba kama gelin qoladii baaba erge soo diray oo yidhi heshiis baanu diyaarunaha deetana khalaas waa la heshiiyey heshiis baa markaa meesha lagu furtay waxaa lagu heshiitay markaa inay maalan jizyadii bixiyaan inay halkan iska joogaan khalaas dhulkooda markaa maalan dhul islaam uu noqdo ama dhul ayagu leeyihiinoo lakin jizyada ay bixiyaanba inuu noqdo marka heshiis baa la galay wamtanaca saaxibulqalcati min tasriib iljaari dabeetana waxaa la yihi warda ninkanaan haddaba heshiis la gallay waxbaanu tusiyey wixii uuna tusiyena waanu ka faa'iidnay akhirkii waxaad ku qasbanaateen in eh, aad maaragtee isdhiibtaan oo sulxiga aad ogolaataan marka wixiisi waxbuu noo faa'iideeyey haddaba waxaa la rabaa ninkan waxbaanu u ballan qaadnay jaariyad haddii maalan mid macluumo ay ahay jaariye hiblaayo ama jaariyad kamidaanu u maaratay u ballan qaadnay mid noocaasa keena wamtanaca saaxibulqalcati taliyahoodiibaa wuxuu diiday min tasliim iljaariya wax addoono aanu bixinayna ma jirta buui heshiis baynu wada galnay soo ma nabad ah jizyaanu bixinayna jizyaan jariya waxaad weydiinaysaa hadduu sidaa yidhaahdo wamtanaca almajcuulu lahu gaalkii aynu jacaalada la gallayna uu diido min qabdi qiimatiha war lacag iska qaadan lacagti ma qaadanayo anuu addoontii baan doonaya addoon baa laygula heshiiyey qalcadan layga siinayo addoon heblaayaabay maalan ahayd heblaayadii in laysiiyaan doonaya maxaa la sameyn marka fusika sulxu sulxigii qolada lala galay iyaa laleeyahay sulxigiini caqdi ka horeeyey buu jabinaya caqdi ka horeeyey iyuu meesha ka saaraya dee markaa kiinaa dambeeye kiinaa markaa la fasakhayaa si ninkan caqdigiisi u ansaxo markaa xoog idinku qabsano addoontii markaa markaa anagu yeelano aanu ninkan ku wareejin haddii kale de waa inay iska keenaan addoontii wuxuu yihi wain futixat canwatan haddii xoog lagu furto waqad aslamat iljaariya dabcan haddana jaariyad mucayan marka ahayd weeyaan mucayano markay ahayd de haddii lasoo qabto iyadoo gaalada waaba lagu wareeji laakiin waqad aslamat waxa meeshii gabadhii lasoo qabtay iyadiioo islaamtay qabla alfatxi intaan meeshaba la furan dufica ilayhi qiimatuha ila muslimad gaal la siin maaye waa inuu lacagtii qaato daanu qaadanayna isagaa cirka roobka og baa laleey wain maatat hadday dhimato oo mucayanadii un mubhamadayna suuragalka ma wa in maatat qabla alfatxi intaan meeshiiba la furan haddii ay dhimato marka halkan wuxuu ina yidhi qabla alfatxi hadday islaamto dee looma dhiibayo waayahay haddii laakiin bacda alfatxi ay islaamto isagiioo istixqaaqay oo mutaystay ayay muslimta wuxuu la mid noqonaysaa dee addoon uu gaal lahaayo islaamtay iyadoo milkigiisii ku jirta mid islaamtay oo kalun bay noqonaysaa wuu yeelanayaa laakiin deg baa la odhanayaa uga zuuli milkigaaga wain maatad hadday dhimato qabla alfatxi intii aan meeshiiba la furan fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan axaduhuma mid wuxuu leeyahay yudfacu ilayhi qiimatuha dee ninkan l heshiis baynu la gallay waa inaynu ka faa'iidnay caqdigiisii faaidaynu ka gaadhnay waa in la siiyo markaa qiimaheedii oo caqdigii yani waxa weeye waa uu asaxayaa markuu asaxana db waxaynu dhiibi kari weynay markaa wixii aynu ninkan kuleeshin marka bedelkiisi baynu siinayn wathaani qowlka labaad waa muctamadkiiyo laa shaya lahu waxba markaa ninkani ma yeelanayo oo caqdigiiba ma asixin baa laleeyi wax wuxuu helayaa ma jiro cadamu lqudra calaa tasliim baaba meeshii ka dhacdayba gabadh hore u dhimatay tasliimkeedii markaa suuragalba ma markaa iyadiio la waayeyba ayuunbay markaa noqonaysa wayajuusu waxaa banaan buu yihi qacu ashjaarihim dhirta gaalada in la maaragtay googooyo wa takhriibu diyaarihim guryahooda la baabi'iyo fain kalaba cala danni haddii maluhu u bato annahu yaxsulu lahum in muslimiinta waxaasi maaratay u imanayo muslimiintu ay qaadanayaan falwlaa an laa yufcala dalika waxa fiican inaan sidaa la yeelin markaa gaaladii markaan la dagaalamayno imika de maxaa banaan buu ka hadlaya iyaga waynagii soo aragnay manjaniiq iyo madaafiici waynu ku garaacayn guryahoodii in la burburiyo geedahoodii iyo beerahooda la baabi'iyo iyaduna way banaan tahay haddii eh, de loo malaynayo maarata faaida ay noogu jirto oo maalan ama ayna inagii ayna inagii ka faa'idaysanaynin amaba de aynu u baahnay in maaragta aynu meel banaysano waynu laynaynaa maarata geedahoona waa baabiinayna guryahoodana waa duminayna maa qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imata calaa usuuliha fabiidn اllahi waliyukhziya alfaasiqiin way banaan tahay mata marka wuxuu yihi laakiin haddii aynu isleenahay idinkaa waxaan muslimiinta ayay maaragtay ku dambaynayaan waxaan muslimiinta yeelanaysa inaan la baabi'in weeyaan si haniimadii loogu daro walaa yajuusu ma banaana qatlu bahaaibi xoolihii ay wateen iyo xayawaankii ay wateen in la laayo ilaa idaa qaataluu calayha kuwa ay dagaalka u isticmaalayaan mooyaan fardihii iyo ay nugula dagaalamayeen si aanu markaa waxa weeyaan de markaa gaalkii inuu dhaadhaca ay noqoto de lagu helo waa caadi iyado marka laakiin bahaaimtu ilan xor bay leeyihiin waa xayawaan weeyaan imika de baabuurtii kale waa la burburinaya guryihin bay lamid yihiin waa noole noolihiina naha can qatl xayawaan ilaa lima kelihi wa tuqtalu khanaasiir doofaaradii ay wateen ayaga waa la laynaya xurmo ma laha sidiisaba khinsiirka waa la dilaya nabi ciiseba alayhi salam markuu soo dego waa dilaya wa turaaqu lkhumuur khamriyaday wateen waa la daadinaya lama qaybsanayo haniimo lagama dhigayo wa tuksaru lmalaahi wixii latuma lagu tumanayey kamanki wii lamidka ah ay wateen waa la jajabinaya laakiin waa jajabin dee aan xaabanimadii meesha ka wayutlafu waa la baabiinaya maa fii aydiihim waxay wataanoo min atawraati walinjiili kutubtii markaa bedelnayd ah tawraad iyo injiil wixii bedelaya muxarafka ahaa waa la baabiinaya wayajuuzu aklu maa usiiba fi daari min aacaam waxaa bannaan in eh, la cuno wixii fi daari markaa daarinta la sheegaya waa daarulxarbigi yani dhulkaa gaalada dhulkaa lagu wixii raashin laga helo in la iska cuno oo la iska karsado way bannaan tahay wa tuclafu minhu dawaabu daabadahana calafkii waa laga siinayaa wixii ay daabadu cunayaan iyo maaragtay fardaha iyo wixii lamidkaa lagu calaf siina lagu alfa lagu calfayana iyadana waa calaf ahaan baa loo siin iyadoo weli la qaybsanba weeyaan way iska bannaantay o dee saxaabadu ridwaan calayhi ibnu cumar radia allahu tacaala canhuma waa kila kunaa nusiibu fii magaazina alcasla walcinaba fana'kuluh walaa waanu iska cunayna bu malabka iyo canabka iyo kolkaanu helno nabiga umaanaan gudbinayn laa narfacu yani rasuulka ala sla sla umaanaan gudbinayno haniimada waba waan iska cunayn sidoo kale de waa kii markaa axadu saxaaba lahaa waxaan helay khaybar jiraaban minshax kiish maaragtay baruur ah ya kaa shaririye waxay ahayd kole adu baruur wa dufana bay ahayd cidna waxba kama siinayo bula marka nabiguna uu ku qosliyey aleyhi salaatu wasalaam marka waa caadibaan wayajuuzu waxaa banaan dabxu maa yukalu lilakli xayawaankii ay heleen haniimada ahaa wixii la maarata wax la cuno ahaa sida dee geel iyo lodi arigii iyo in la gowraco si loo cuno waa iyadii weli la qaybsanin min ayri damaani weliba magdhowna la yskuma laha oo cunadii unbaa la raacinaya cuntadii yaa la raacinayaa oo iyada lafteedana waa ay iska banaanto raashinkaasunbay la tahay waqiila qiil baale yajibu damaanu maa yudbaxu wixii la gowraco maya magdhow baa ka waajibi walaysa bishayin kaasi isagu daciif weeye waxaa laga yaabaa inay daliishadaan xadiid in markaa xudaybiya mar ay soo baxeen saxaabadu ay aada u gaajoodeen deetana xadiiskii saxiixan ku jiray fa asabnaa ibilan oo hanaman waa kii geel iyo ai baan helayo markaasaanu gowrgowracanay yadon waba la qaybinay markaasaanu dharyaha kuda ku tuuranay nabigii markaa dharyihio kal ayuu nabigu yimid markaasaa deetna leeyy fa amara bilquduuri fa ukfiat hala daadiya markaasaa la daadiyey wixii kalena waa la qeybiyey marka taas inay xujaystaan baa laga lakin waa le kaasi dee xudaybiyaaba la joogo magaalada dusheeda duleedkii magaalada weeyaan waxaan laga hadlayana waa daarulxarbi waa dhulkii gaalada iyo deegaanadii gaalada marka la tago iyaa laga sheekaynaya laakiin wixii dhulka islaamka gaalo soo gashay ama marat soo dhulka islamka la jooga wixii haniimo laga helo iyadoo taasi lama cunayo lamana maaragtay waxaw karsanayo lamana gowracanayo iyada waa in la qaybiyo wuxuu yihi wain kharajuu ilaa daari lislaam hadday dhulkii islaamka soo gaadhaan wa macahum shayun min aacaam raashinkii ay markaa dhulka gaalada ka heleen wax iyagoo ka wata yani dadka qaarkood si gaara ah u wata fafiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan axaduhuma midi wuxuu leey yajibu radduhu ila lmaghnami waxaa waajiba in lagu celiyo haniimada maxaa waxay ku banaanayd uun xaajada iyo baahida loo qabo ilan raashinkii lagama maarmayo kolley marka ciidan badani baxayo dhul gaala la tegayana waa iska yar raashinkiina xaajadiisi waa xaajo naajiza waxaa laga yaabaa qaybintii inay maalmo u baahato iyo xisaabin iyo hawlo waa imika la cunaa loo baahan yahay markaa waa la fasaxay inta dhulkii gaarada la joogo ama haddii dhul islaam la joogo wax la cuno lama waayo dadkii muslimiintiibaa meesha joogaba iyagii baa ku dayaafadaynaya markaa waa in la celiyo qowlka muctamadkii yajibu raduu ila lmaqnami wey wathani ka labaad laa yajibu ma waajibaya leeyahay kaa markaa saxaabigaa jiraabka helay ayaaba suuragalta in markaa loo xujaysto dee kiish dhan waa khaybarna meeshu way ahayd inta khaybar laga soo noqo kiishka inaanu dhamaynaynin iyay u badan tahay cidna waba kama siinayana wuxuu yihi wamaa siwaa dalika min alamwaal wixii xoole ahee intaa kasoo haray raashinka iyo xayawaanka la cunayo laa yajuuzu liaxadi minhum an yastabida bihi qofna inuu si madax banaan ugu takrifalo looma ogola oo dee uluul bay noqonaysaa alguluul min alghaniima wa min alkabaa'ir dembiyada waaweyn bay ka mid tahay faman akhada minhu shayan qofkii wax ka qaata wajaba calayhi radduhu ila lmaqnami inuu haniimada kusoo celiyaa ku waajiba walahu imaam shaafici wuxuu leeyahay qowlun aakharu lahu weya halkaas fiihima walahu laba meelood bay ku jirtay halkan iyo meel horen soo marnay walahu qowlun aakharu laba qowl ayaa imaam imaam shaafici qowl kale ayuu imaam shaafici masalada kuleeyahayo anahu idaa qaala alamiiru qowlkaa kale waa maxay haddii uu yidhaahdo taliyu man qofkii wax qaataa isagaa iskale saxa way asaxaysaayo deetana qofkii wax iska qaataa wuu yeelanaya deetana waman akhada shay qofkii markaa wax iska qaataa malaka wuu milkiyaya ayuu qowlkaasi markaa noqonaya wlwalu asaxu ka hore ayaa sixa badan qowlkani markaa xadiis aan la garanayno la sheegay oo in calayhi salaatu wasalaam ghaswadii beder uu yihi man akhada shay-an fahuwa lahu qofkii wax qaataa isagaa iskale waa xadii hayru macruuf laakiin imaam shaafici wuu sheegay in markaa yani wax la soo wariyey uu yahay kaasaa markaa qowlkaasi uu ku dhisan yahay laakiin saynu sheegnay waa xadii hayru macruufa hadduu xadiid saxiixa ahaan lahaana waa mansuuq ilan haniimada qaybinteedu bacda beder bay ahayd waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakiini wabni sabiil waxay soo degtay waa dagaalkii kadib weeyaan marka de waa tan hala la ihado qofki wa iska qaadanaya khumuskii xaggee loo dooni iyadiio aan khumuskii maarata eh, aan laga saarin iyay noqonaysaa wixii la iska wada qaato wuxuu yihi waman qatala min alkufaari qofki waman qutila waman qutila min alkufaari gaalkii la dilo kuriha naqlu ra'sihi in madaxiisa la qaado oo min beledin meeshii lagu dilay laga soo qaado ilaa beledin madaxiisa ikeen la yidhaahdo gaal hebel waa kan taliyahoodii madaxiisii baan kuu sidaa in la yidhaahdo kuriha waxaas karaahiye weeyaan wax fiicanna ma aha abubakarna radia allahu tacaala canhu wuu karaahiyeystay mana asixin oo ma sugnaanin in madaxii abujahal lasoo qaaday maalintii beder oo waxa weeyaan lala tegay ma sugnaanin bal waxaa la yidhahda cabdillahi bn zubayr radi allahu tacala canhuma waktigiisii wax ka horeeyey oo madax soo qaadkaasi maaragtay la samayn jirayba ma jiro wuxuu yihi wain halaba alkufaaru lmuslimiina gaaladu hadday uga adkaadaan muslimiinta calaa amwaalihim xoolahoodii uga xoog roonaadanay xoola ka qaataan lam yamlikuuhaa wixii ay naga dhacaan wax ay yeesheen ma aha maxaa ka dhalanaya xukunka ilan gaaladii kollay noo soo celin maayaan nama siinayaane waxaa ka dhalanaya waa kan milkigoodii ma noqonayo haye fain isturjicat haddii inta lala jihaado dib looga soo ceshado hee haniimo noqon mayso la qaybin maayo wajaba radduhaa calaa asxaabiha waxa waajibi in asxaabtii lagu celiyo dadkii lahaa lagu celiyo loo odhan maayo haniimadiiba oo la qaybsanaya adiga way kaa tagtay gaaladii baa kaa qaadatay ma jirto wixii dhulkiina waa saas oo kale wixii xoolo muslim ahaa ee gaala ay qabsatay hadday doonaan dhulkoodaba hala galaan inaguma kala saarina sida xanafiyada ina dhulkoodii la tegeen in kale xataa hadday dhulkoodii la tagaan oo inta dib loola dagaalamo wixii laga soo qaato qofkii lahaabaa iskale waayo milki muslimiin wey fain lam yuclam haddaan la ogaan xataa qusima lama ogaan waxaan inuu qof lahaa wax gaalada laga soo aniimaystay un loo haystay xataa qusima kaasaa la qaybsaday qaybtii baa lagu daray kadib markii la qaybsaday ayuunbuu arkay markaasuu waa kaygi waa uu kaga dhegeyba ninkii qaatay haye cuwida saaxibuhaa min khumusi اkhumusi walaa tufsaku اqismatu laa tufsaku اqismatu aynu ka bilowno qeybtii la odhan maayo inta il qeybtii waba soo waxba soo baxay kol haddii lacagtii wsdhoolii way isdhintay baa markaa meesha imanaysa oo qof walba inta kusoo hagaagtay waxay ku salaysteed ina waxna u haniimada ka mid yahay waxaana caddaatay wixii inaanu haniimada ka mid ahayn dee markaa qof waliba intuu helay waxbaa ka dhinmi sawmaa haddaba haddii oo qaybtii dib laysugu wada celiyo markaa wuxu laa tufsaku lqismatu horta qaybtii la fasikhi maayo qof wali wixii qaatay waa loo dayn ninkii markaa xoolo muslin qaatayna cuwida saaxibuhaa yani eh, saaxibaada waxaa laga wadaa man waqacat fii sahmihi qofkan qaybta u helay waa loo bedelayaa oo looga bedelayaa min khumusi lkhumus khumusulkhumuskaa looga bedelayaayo khumusulkhumuskii masaalixda iyaa looga soo buuxinaya isaga ilaa hadii ciidankii o dhan wixii o dhan dib laso waa kadeed iyo rafaad qof waliba inaa soo celiyo lafteedu wax sahlan maaha kumanaan weeyaan ciidankii markaa xisaabtii haddana in dib loo fari laisugu fariisiiyey noqonaysaa oo haddana qorituurkii lagu soo celiyo oo kadeed buu noqonayaa wixii marka maxaa la samayn ninkanun baa loo soo buuxinaya inta laga qaado oo loo celiyo iyaa kan markaa sahmigiisa ku dhacday loo soo buuxinayaa baab lfay wاlghaniimati wuxuu halkan sheeku kaga hadlayaa faya oo xoolihii gaalada aynu dagaal la-aan kaga qaadnaya iyo haniimada oo xoolihii aynu dagaal kaga qaadnaya qaabka loo qaybinayo alghaniimatu haniimadu maa ukhida min alkufaari gaalo wixii laga helay weeyaan bilqitaali dagaal looga qaaday wa iijaafi lkhayli waarikaabi farda iyo geel lagu kiciyey oo loo eryey iijaafku marka de qitaalkun baa loo jeeda wixii dagaal lagaga qaaday nimankaasi haniima ayaa la yidhaahdaa haddaba wamataa yumlaku daalika haniimada goorma ay ayaa milkigii muslimiinta ay noqonaysaa yani milkigii afraada jeiska ciidanku milkigoodii qof walba oo maarata ay wax kulahaayeen goormay noqonaysaa fiihi qowlaani laba qowl baa kusugan axaduma mid wuxuu le binqidaa ilxarbi dagaalku markuu dhammaado haddii la doono laba soo ururinin xoolihii oo aan maaratay eh, maaratay gacanta lagu soo dhigin kol hadii dagaalkii dhamaaday gaaladiina la jabiyo yaaceen xoolaha ciidankaada waa milkigoodi waani qowlka labaad wuxuu leeyahay mayanee binqidaai alxarbi waxiyaasati lmaal waxaa lagu milkiyaa in dagaalkuna dhammaado wixiina lasoo ururiyo gacanta ay soo galaan waaya labadaas qowl buu sheekhu inoo sheegay oo kaa hore wuxuu cuskanayaa kol hadii gaaladii yaacday oo cidda maanta awoodda kulii xoolahan muslimiinta tahay milkigiibuu soo galay qowlkan dambana wuxuu leeyahay kol haddii aan weli wixii gacanta lagu soo dhigin inay gaaladii soo karceliyaan oy ceshadaan buu weli maaragtay khatar iyo halis ugu jiraa markaa weli milki muuno qowlka ay muctamadka ama wejiga ay muctamadka ka dhigayaan waxa weeye labadaba mid aan ahayn wuxuu leeya ciidankii hataa haba la soo ururiye weli milkigii ciidanka muu noqon ilaa ay yidhaahdaan waxaanu dooranay inaanu qaadano maxaa ka dhalanaya inta ka horeysa way ka tanaasuli karaan ila qofku milkigiisa kama tanaasuli karee gurigaaga waan ka tanaasuli miyay noqonaysaa ma noqonaysa waan ka tanaasuli laakiin de waan hibeeyey qofbaa waan sadaqaystay waan waqfay waxaasaa suuragal lakin waan ka tanaasulay gaarigii waan ka tanasulay waan iska daayay marka de waaas wax soconaya maaha marka haniimadiina waxaa ku banaan inta aanay weli odhanin waanu maaragtay dooranay waanu qaadanay waay maarata ama aanay qaybsanin waxaa u banaan inay idhaahdaan anigu waan iska daayo aniguma doonayo ma alaa haada qaataltu ma alaa haada itabactuka waa kiira ninkii saxaabiga yaa rasuul taa kugumaan raacin wa maay waa war war nasiibkaagii markii la yidhi waxaa kugumaan raacin bu yidha inaan xoolo helo markaa way banaantay inay ka tanaasulaan idan ilaa ay tamaluk dooranayaan ama la qaybsanayo qismadiina de waaba kasii xeel dheertay tamalugi ikhtiyaar tamalugi labadaasaa lagu milkiyi karaa marka wuxuu yihi wa awalu maa minhu waxa ugu horeeya lagu bilaabayaa waa bisalabi lmaqtuuli ninkan la dilay wixii laga furtay oo fa yudfacu lilqaatili qaatilkii kii dilay iya dee salabkii oo inagii xalay soo marnay qaabka loo milkiyaye salabkii markaa qaatilkii baa la siinaya markaa isagu waa qabla takmiis iyadiyo weli khumuskiiba laga saarin iyaa taa la sameynaya yuqsamu lbaaqi kadib baa baaqigii la qaybinayaa calaa khamsatin shan baa laga dhigaya isleeg shan isleeg iyaa markaa bacda salab baaqigii soo haray laga dhigaya uma maarata waclamu anamaa hanimtum weeyaan uma yuqsamu faana lilahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba walyataama walmasaakin wabni sabiil khumuskaas weeyaan uma yuqsamu lkhumus khumuskaa haddaba lasoo bixiyey iyaa waxaa loo qaybin calaa khamsati ashumin waclamuu anamaa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusahu walirasuul waa kaa kii koobaad sahmu lirasuuli llaahi sala allahu alayhi waala aalihi wasalama khumusulkhumuska koobaad waa kii nabiga alayhi salaatu wasalaam markii uu noolaa biilkiisa iyo ahl maarata ayuu ahaa wixii soo dheeraadana waxaa lagu celinayay markaa masaalixda yusrafu fi lmasaalixi bacda wafaatihi sala allahu alayh waali wasalam nabigu intii uu dhintay kadib danta guud yaa lagu bixinaya maxaa yeele nabigu alayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa laysa li ama ma maaratay ma li mima afaa allahu calaykum ila alkhumus wahuwa marduudun calaykum haniimada ama fayga anigu khubus baan kulahay khubuskuna idinku idiin soo noqonaya idinsoo markaa in dantii guud uu yahay iyaa markaa halkaa laga fahm marka waa lilmasaalix waahamuhaa danta guud waxaa ugu muhiimsan sadu huquur in furimaha iyo xuduudda la sugo oo la adkeeyo xuduudda waa xuduudda islamka iyo gaalada udhexaysa uma alahamu faalahamu kadibna sida haddana ay danaha guud u kala muhiimsan yihiin min arsaaqi اlqudaati garsoorayaasha mushaharkoodii wاlmuadiniina iyo muadiniintii masaajidada wagayri dalika min almasaalixi iyo dantii kale ee guud sida markaa waxa weeyaan culamadii iyo dalabatulcilmigii iyo kuwa noocaas wuxuu yihi wasahmu lidawi lqurba khumus labaad khumusulkhumuska labaadna waxa yeelanaya qaraabadii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam faaclamuu ana lilaahi khumusahu waclamuu anama hanimtu min shay faana lilaahi khumusahu walirasuuli walidi lqurba wey whm banu hashimi wabanulmualibi waa labadaa qolo inamaa banu hashim banmualib shayun waaxid baa kii nabigu alayhi salaatu wasalaam waayahay lidakari milu xadi lunhayeyn waxay markaa u qeybsanayaan koodii lab laba dumar intay qaataan buu yeelanaya maxaa yeele waxaa la yidhi waa wax ilaahay subxaanahu watacaala uu bixiyey markaa dhaxalkiibuu la mid noqonaya uu ilaahay qeybiyey yudfacu ila alqaasi wadaani minhum kooda fog iyo kooda dhow si siman baa loo wada gaadhsiin aniimadii lasoo helaba wax alla waxaa bani haashim iyo banmualib adduunka jooga iyaa loo qaybinay waqiila qiil baa yihi labooda gaari maaye yudfacu maa yaxsulu minhu fi kuli iqliimin gobol walba khaniimadii laga helay waxaa loo dhiibi uun ilaa man fiihi minhum cidda ka joogta haddii la yidhaahdo muxuu ahaay andalus wixii laga helay hindiya banu haashimka jooga hala gaadhsiiyo dee way adkaanaysaa bay yidhaahdeen waa in la yidhaah maarata waxa weyaan gobol maarata iqliim walba wixii halkaa ka jooga hala siiyo lakin muctamedku wuxuu leeyay waa maarata fan ilahi khumusahu walidilqurba ilahi baa ka dhexaysiiye markaa wixiina wuu kala badan yahay waa laga meel qal waxba laga heli inta kale kuwa dhexda ku noolaa maxaa laga yeeli qoladaasina soo gaarin qoladanna soo gaarin gaalana aanaysa arkaynba iyagu markaa gobolkooda aan waxba laga helaynin markaa wii loo wada gaadhsiiba wasahmu lilyataama lfu lilyataama alfuqaraai qeybta saddexaad waxaa yeelanaya agoomihii masaakiinta ahaa faana lilaahi khumusahu walirasuul walidi lqurba walyataama waa yataamaagii marka waqiila qiil baala yashtariku fiihi lfuqaraau walagniyaau waa la wada siinayaa kooda qanigii kooda faqiirkaa agoomaha waa qofka alyatiimu man maata abuuhu walam yablug qofka aabihii waayey aabihii dhintay ee aan qaan gaadhin weeyaan haddaba ani iyo faqiirba waa la siinaya bu qiilkani leeyahy waayo aayaddu walyataama bay tiri walyataama marka masaakiintiina gaar baa loo sheegay dee markaa agoonnimadaa lagu helayaa tane miskiinnimada ma aha laakiin muctamadku wuxuu leeyahy may magaca agoon iyaaba waxaa laga fahmayaa baahi marka looma baahan isaga in la yhahdo walyataama almasaakiini walmasaakin in la yihahdo looma baahanin walyataama yatiimka sheegidiisaaba iyaaba laga fahmayaa qof markaa iska daran iska dayacan oo iska daranyaysan inuu yahay walaysa bishayin bu sheeku isagu ku yihi tiri aniga iyo faqiirka waa la wada siinayaa way iska hadleen yani war macnale ma aha bule wuxuu yihi wasahmun lilmasaakiin qeybta afraad masaakiinta ayaaba iyadana aayaddaa sheegtay wasahmun libni sabiili qeybta shanaadna waxaa yeelanaya dadkii socotada ahaa iyadana aayadda qur ayaa sheegtay walaa yucطa alkaafiru minhu shayan gaal waxba lagama siiyo khumuska waxba gaal lagama siiyo waxa laakiin lasoo reebay la yihi khumusu khumus maarata khumusulkhumuska masaalixda ki qaybtii masaalixda gaalkii baahnaaye de inagu dhex baktiyayey waa laga daryeeli kara waa laga daya dayactiri karaa wa yuqsamu lbaaqi waay markii khumuskii haddaba la saaro intii soo hadhoo afartii khumus ah waxaa loo qaybin wahuwa arbacatu akhmaasin afar khumus weeyaani bayna alghaanimiina raggii markaa haniimada helay ciidanka ahaa jihaadka galay dee dagaalka liraajili koodii lugeynayay sahmun hal qori buu leeyahay walilfarisi halaaatu ashhumin koodii faraska watayna saddex qori buu yeelanayaa xadiiskii markaa saxiixayn ku jiray ayaa arrintaa tilmaam ah. wuxuu yihi walaa yushamu ilaa lifarasin waaxidin hal faras mooyaane wax kale maarata qoriga lama siinayo muxuu ka wadaa yani hadduu qof shan faras kusoo galay dagaalka markaa de isleeyahay intana toban noqdaan kaaguna koob ku noqdo ila faraskii oo laba marka shan farasuu wato halkaa toban qori iyo isagoo maarata qof ah qorigiisi koob iyo tobanka ad qaadateed buu islahaa lagama hal farasun baa loo xisaabin waa ad maxaad ku dagaalamaysa hal faras ad kudagalamaysa adu marka laa yusami illaa lifarasin waaxidin waa fain dakala raajilan hadduu qof meesha yimid isagoo lugaynaya uma xasala lahu farasun kadibna markaa faras uu helay ama ha loogu tabaruco oo hala siiyo ama ku uu lahaaba ha helo faxadara bihi اlxarba dagaalkiibuu ku galay oo markaa ku xaadiray ilaa an inqadat saasaaniga qoran imaamu nawowina hadal buu sheegayaa taqadaana wuu u dhigay tanqadi iyo taqada waa isku mid un taqada yani tataqada ilaa an inadat ilaa inadat ilaa inta dagaalku ka dhamaanaysay ama ilaa an taqadaa yani tataqadaa ilaa inta ay dhammaanayso dagaalku ushima lahu waa la siinayaa maaratay qorigii labadii qori ee faraska waa la siinaya wain caara farasuhu mid kamida dadkii raggii haddii faraskiisii baxsado falam yajidhu uu waayo oo aanu helinba ilaa bacda inqidaai اlxarbi dagaalkii oo dhammaaday mooyaane lam yuusaam waba la siin maayo qorigiisii caadi ahan baa la siinaya lakin qoriyihii farasu meesho ka baxaya ila faraskiisi laguma laguma dagaalamin waqiila qiil baa yihi yuushaamu lahu mayane waa la siini walaysa bishayin wax macnaa ma laha buuyii maxaa ninkani ma u mar haddaan ku dagaalamin maaa laga siini qoladaasi waa macduur bay leeyihin mar hadduu faraskii la yimid farasku ka lumay dee ninkani nin kusoo talagalay buu ahaa de waxaan leenahay faraskiisi miyaa laga faaidey waba lagama faaide wuxuu yihi wain qasaba farasan faras hadduu soo dhacay waqaatala caleyhi jihaadkii deetna uu ku galay <laughs> intii aan dagaalkiiba la tegin boorta horta faras soo dhacay kolkuu soo dhacay baa dana ku galay wuxuu yihi fasahmun lahu ninkaasi qoryihii faraska uu qaadanayaa fii adhari lqowleyni labada qowlee masalada ku jira midkooda xooga badani siduu yahay walisaaxibi اlfarasi fi lqowli اlaakhari qowlka kale wuxuu leeyahay mayane ninkii faraska lahaa iyaa labada qori ee faraska qaadanaya eeg faraskani qeybta wuu gelaya laakiin qeybtiisi yaa qaadan muctamadku wuxu le de ninkan kudul dagaalamay soo garan maysi laakiin isagana maxaa lagu leeyahay de kiradii faraskaa lagu leeyahy waa qaasib iyo damaankiisa kaasi markaa muctamadkiia ka kalena wuxuu leeyahay de ilan qofka faras kalebaa ayaa qoryaha qaadanaye kii faras kala ninkana waa daali weeyaan marka kii faraska lahaa ayaa qeybta soo gelaya buu markaa leeyaho qaadanaya dabcan waxaynu ka hadlaynaa waxay leeyihiin waa in qasbigani uu dhacay qabla alxarb dagaalka ka hor qabla xuduur alxarb sidoo kale waa inaan ninkii faraska lahaa dagaalka ku jirin lakiin ninkii faraska laa dagaalka ku jiro dee ninkii faraska lahaa isagii faraskiisiba dagaalkay galeen markaa isagaa isku qaadanay wuxuu yihi wain xadara bifarasin daciifin faras iska liita hadduu la yimid aw acjafa ama mid markaasi weyd ah dagaalba maaragtay awood ulahayn ushima lahu fi axadi lqowleyni qowl baa isagu wuxuu leeyahay sow faras ma aha kol hadduu faras yahay qeybtiisa wuu qaadan duuna alaakhari qowlka muctamadki lakin wuxuu leeyahay may may faras ma yahay un maahee arintu waa weyaa ras faaidele ma yahay weya ras un ma macnaha la eegayaayo waxa weeye de waa istinbaau macna min anas yukhasisuhu weya qaacidadii had jeer qawleyn baa geli jiri wuxuu yihi waman maata qofkii geeriyooda haddaba raggii mujaahidiinta ah, aw kharaja can an yakuuna min ahli اqitaali ama inuu qof markaa dagaalkii u ahlaba u no maarata ahalnimadi dagaalka u ka baxo bimaradii wuu xanuunsaday khalas qof markaa dagaalami karayaba ma noqonin meelahaasu khaymadii yar iskaga jira maba dagaalaminba qabla an ta an tanqadiya alxarbu dagaalkii inta aanu dhamaan qofkii iska dhintaba dagaalka dhexdiisi suu doonaba ha u dhinto ama jihaadka ha ku dhinto ama si u dhinto ama xanuunsado oo dee markaa qof aan dagaalami karaynin noqda lam yusham lahu ninkaa isagaa ah, waxba markaa sahmi lama siinayo qeybta markaa ma soo gelayo maxaa yeelay dee maba u jihaadinba watigii aniimada la milkiye il aniimada wnag ama inqiaaulxarb baa lagu milkiyaa ama xiyaasatulmaal soo maha way labadii midnaba isagu xanuunsanay dagaalku markuu dhamaanay dagaalku dhamaan wa xanuunsanay markaa soo geli maayo wuxuu yihi wayurdaku waa loo qariiraa lilcabdi addoonkii dagaalka yimid wlmar'ati iyo gabadhii wasabiyi iyo markaa sabigii walkaafiri iyo gaalkii in xadara hadduu gaalku ku yimid biidni fasax iyo ogolaansho dumarkii wayuxdayna waa kii xadiidkii saxiixa muslim ku jiray aha dumarku waat jihaadka way imanayeeno yuxdayna min alghaniimati waxbaa laga siinayey weya waxbaa laga siinayey laakiin ma odhanin maarata sahmi baa la siinaya ma odhanin markaa dumarkii waxbaa laga siinayay soo ma dee kuwan kalena markaa sabigii iyo cabdigii iyo kuwaasina halkaasunbay la mid noqonayaan gaalkiina isaga laftiisu waa saasoo kale haduu de markaa wa laga faaiday u dagaalamay ujrana aanu qaadanaynin marka horena ogolaansho uu ku yimid waa la siinayaa waayo wuxuu yihi wafi ajiiri kii lasoo kiraystay ay muslimiintu soo kiraysteen ee loo soo kiraystay shaqooyin gaara oo yani mujaahidiinta qaar kamid a de shaqaalo wata alaabtiisa mid u ilaaliya iyo mid markaa waxa weeyaan ukhidmeeye iyo ile qof maarata iska kaxaysanayeen shaqaalahoodii haddaba kuwa shaqaalaha ah ee laakiin aan addoomaha ahayn ee maalan dee ah qof lasoo kiraystay oo xor ah qolyaha noocaasa halaathatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan hadday maaratay wax ma la siinaya dagaalkii waa kuwana way yimaadeen ma gelayaan maaratay haniimadii qaybtii ma gelayaan axaduhaa midi wuxuu leeya yushamu lahu ha qeyb dhamaystiran baa la siinaya wathani qowlka labaad wuxuu leeya yurdaku lahu mayane e radki baa loo samaynayaa waa loo qariiraya wathaliu qowlka saddexaad wuxuu leeyahay yukhayaru waa ladoor la dooransiino fain ikhtaara sahma haddii uu doorto inuu markaa qeybta galo fusikat ijaaratu ijaaradii hore marka hore kusoo yimid ee maaragtay ujrada ku qaadanayay iyaa laga fasiki oo wasaqadat ilujratu ujradu meesha way ka bixi de markaa haniimadii unbu qaadan wain ikhtaara alujrata hadduu ujrada doortana saqaa asahmu wa markaa sahmi la siin maaye radki baa la laga hadlayaa waa ajiirkii dagaalamay weeyaan ajiirkan laga hadlaya waa nin loo soo ijaartay inuu markaa hawl gaara hayo laakiin dagaalkiibuu ka qeyb galay marka qolo waxay leedahay de waa sahmiga waa la siinaya ninkan u dagaalamay waana nin xor ah dagaalkiina qayb buu ka ah hala siiyo muctamedku waa saas oo muctamedku wuxuu leeyahay yushamu low idaa qaatil weya kan kalena wuxuu leeyaha yurdafu lowyo wuxuu ka eegayaa ninkani de ujruu qaadanaya raggii mujaahidiinta aha lamid ma ahayn nin shaqo kala wata oo lacag kale u socoto ayuu ahaa midda kale niyada uu ku yimid niyo dagaal may ahayn markaa qayb dhamaystira la siin maayo kaasin leeyahy kan saddexaadna wuxuu leeyahay ama ragga hala mid noqdo ujradi ha ka tanaasulo soo argi maysi oo de markaa raggii kale de hala mid noqdo ama de ujradiisii ha ku ekaado wixii markaa radkiyo qariira la siinayo maarata caruurta iyo dumarkii ta la ala siiyo wa fii tujaari lcaskari way ganacsatadii ciidanka ganacsatada ciidanka la sheegaya waa maxay waa ilan markii meesha isugu yimaadaan baahiyaa imanaya baahii baa laga faaisanaya farsamayaqaankii baa iska raacaya ciidanka kabatolahii iyo muxuu ahaay kii furika dubi yaqaani roodhida iyo waxyaalaha ku fiicnaa iyo kii dharka iyo waxaa tolidooda ku fiicnaa iyo qaar badan baa iska dhex raacayo kii maro in loo tolo u baahda iyo kii in loo hagaajiyo u baahda iyo kii roodhidii intay dubaan de maarata iibinaya iyo laga yaababa inay hubkaba iibinayaan markaa waxa weeyaan leebabka iyo samaynayaan ayaa iska dhex raacaya iyagiina laakiin dad dagaal u yimid maaha haddaba kuwii noocaa ahaa ee muslimiinta kamidka ahaa qawlaani laba qowl baa ku sugan qeybtii ma la gelinaya mise la gelin maayo waaya waa ariiqo tani ariiqa kale u sheegi doona sheeku labada qowl mid ahaani wuxuu le yushamu lahum ha raggu qeybtii waa kwaa gelayaan wathaani maxaa yeelay de waxa weeyaan waa dadkii xaadiray dagaalkii way xaadireen yani dagaalamiba hadday doonaan kuma xidhaya inay dagaalamaan wuxuu le waa ahlu maarata lilqitaal waa dad markaa muslimiina oo ahlu liljihaada jihaadi kara dadkii jihaadku ku waajibayeyna noqon kara markaa ma ragga kama dhacaan ama hadagaalamaam yaana dagaalamin ilan mujaahidiintii kaleba qofkii dadkii jihaadka u yimid ma lihin qofkii dagaalamay unbaa la siinayaa qeybta xataa kuwoodii aan dagaalaminba kol haddaanu ahliyadii ka bixin oonu xanuun iyo wax noocaasi ku imanin ilan higilkiiyo ciiday ku badinaya kuwana saasoo kale hayan bay leeyi wathani ka labaad wuxuu leeyahay yurdahu lahum wey yani waa loo qariirayaa ama dagaalamaan ama yaanay dagaalameen oo maxaa iyagana nusqaanta xaggay kaga timid nusqaan baa ku timid buu leeyahayoo niyadii baa naaqisa niyaday ku yimaadeen ayaa kama niyadii jihaadka kuma iman taasi waa dariiqo labadaa qowl bay saa waqiila waxaa la yihi in qaataluu hadday dagaalka ka qayb galaan ushima lahum yani qowlan waaxidan bilaa khilaaf hadday dagaalameen qeybta way gelayaan wain lam yuqaatilu haddaanay dagaalka ka qeybgelin ayay facalaa qowleyn labada qowl imanayaan markaa labada ariq waxay isku khilaafsan yihin labada qowl mid walba way ogta way ogoshaaye labada qowl maxalkooday isku khilaafsan yihin ma fii kuli axwaalba mise waa fii xaala markaa qola waxay leedahay fii kuli axwaal labada qowl way ku jiraan waa qolada hore laakiin ariiqadan dambe iyay eh, rajaxayaano waxa weeyaan haddii ay dagaalameen oy jihaadeen hadal mala taasi labada qowl waxay ku jiraan marka aanay jihaadin muctamadkuna waxa wey kol haddaanay jihaadin de waxba lagama helinba niyena lagama helin ficilna lagama helin kol haddaan labadiiba laga helin waxba ma yeelanaya lamid maaha dadkii niyada laga helay yimid ee aana dagaalamay wa min ayna yakuunu radku dadkan aynu waa loo qariirayaa xaggee looga qariiraya fiihi alaaatu aqwaali saddex qowl baa ku sugan axaduhaa midi wuxuu leeyay min asli اhaniima haniimada guud muxuu gala jeedaa yani intaan khumuskaba laga saarin haniimada guud baa radkhiga horta laga saaray ka salbi oo salbkiibu lamid yahay sidii salabkaba haniimada guud looga bixinayey iyaa radkhiguna haniimada guud uga baxayaabuu kaasi leeyay ilin maaratay sahmin maahay waani qowlka labaad wuxuu leeyahay min arbacati akhmaasiha muctamadkii weeyi kani maya afarta khumuuse mujaahidiinta ayuu kamid yahay ila dadkan qaadanaya waa mujaahidiin ama dumar ha noqdaan ama caruur ha noqdaan ama adoommaa waa rag mujaa dad mujaahidiina weeyaan marka wixii mujaahidiinta loo qeybinayo afarta khumuus ayaa iyaguna ay qaadanaya wahaaliu ka saddexaad waxaa buu leeyay min sahmi masaalix haniimada guudna ma aha afarta khumusna ma aha e kamid yahay weliba khumuskana qeybtii masaalixda ayuu kamid noqonaya markaa qoladaasina saasay leeyihin waxay leeyihin dadkani dad marka waa iska dan guud uune halkaa hala geliyo laakiin sida saxdaa ah, mujaahidiintay ka yihiin markaa qeybta mujaahid wixii afartii khumusa mujaahidiinta ayaa waxooda ay ku yeelanayaan wuxuu yidhi wain kharajad hadday baxda sariyataani laba guuto ilaa jihatin dhinac hadday u baxaan faanimat ixdaahumaa deetana midii ay haniimo soo hesho shay-an waxbay soo heshay qusima bayna aljamiici eeg ciidankii iyaa laba guuto midba dhinac u saaray mid baa dagaal gashay oo haniimo soo heshay markay haddaba soo noqoto tii kalena xabbay soo helin ciidankii ay ka baxeen iyo labadii guuto wixii oo dhanba waa loo qiiminaya haniimadi way wadaleeyi lama odhanayo tan soo heshay unbaa iskale maxaa yeelay dee ciidankan bay ka wada tirsanaayeen haniimadana ciidanka hoolan o dhan bay ka dhexaysa markaa qusima bayna aljamiic wey lakin waa ciidan marki hore isa wada baxay maaha ciidankii dowladda o dhan maaha waa ciidankii dagaalka u baxay guutooyinka si gaara uga baxay oo soo dagaalamay iyadoo ciidanku dagaal u wada baxay haniimo la wada leeyahay bay noqonaysa laakiin ciidamadii iyagu iska fadhiyey ean dagaalkaba u bixin kuwa iyaga waba lagu soo celin wuxuu yihi wain bacaa amiiru ljeishi taliyihii ciidanku hadduu diro sariyatayn laba guuto ilaa mawdicayni laba meelood hadduu u kala diro faghanimat ixdaahumaa deetana labadoodii markaa midkood mara imaka tani sariyatani ilaa jiha weyan ta hore waaa laga yaaba inaan si kale usuureeye ta hore waa sariyatani ilaa jiha yani dhinac buu uwada saaray aag bay ku wada duuleen laakiin midna waxbaa la kulmay midna waba lama kulmin tanaa markaa wax ka soo hesha tii kalena waba soo heli wain bacaa amiiru ljeyshi sariyatayn ilaa mawdicayn laba dhinac hadduu u kala diray faanimat ixdaahumaa deetana midkood ay soo aniimeysatay waaya ishtarakuu fiihi taa lafteedana wuxuu yihi ciidankii iyo maa guutadii kaleba way la wadaagayaan sidii tii hore kale waqiila qiil baa wuxuu leeyahay maa ynamhu ljeishu ciidankan ay guutooyinku ka baxeen wixii uu haniime helo mushtarakun baynahu wa bayna sariyatayn isagiyo labadiisii guutee uu saarayba way wada leeyihiinoo dee waa maaratay waa garbihiisio kale wmaa tnamhu kulu waaxidati min asariyatayni laakiin labadaa guutee dhinacyada kala duwan u baxay mid waliba wixii ay heshaa yakuunu bayna asariyati اhaanimati wa bayna اljeishi iyadiyo ciidanka guud iyunbaa wada yeelanaya oo laa tushaarikuhaa fiihi sariyat اkhraa guutadii kale ee ka baxday sidii laba ciidanoo kala duwan bay noqdeenoo iyagu waxba iskuma darsanayaan saasuu qiilkaasi leeyay lakin waa leeyahy jihaadkana waa loo wada baxay markaa haniimadii wax la wada leeyahay bay noqonaysa halkaa waxaa kaga baxay markaa haniimadii fay buu intan kaga hadlaya wuxuu yihi wa ama alfayu faya waxaa la yidhaahdaa fa huwa maalin waa xoolo kastoo ukhida min alkufaari gaalo laga qaaday min gayri qitaalin dagaal la-aan kalmaali ladii tarakuuhu sida xoolaha ay ka carareen oy ka tegeen fazaca min almuslimiina iyagoo muslimiinta ka argagaxsan wاljizyati iyo sida markaa jizyadii dee laga qaaday cashuurtii wاlkharaaji iyo kiradii markaa dhulkii kharaajiga ahaa waynu arki doonaa dhulka kharaajiga nooci wاlamwaali alatii yamuutu canha man laa waaria lahu min ahli الdimati iyo xoolihii uu ka dhintay gaal aan dhexlayaan lahayn de iyadoo faya iyo murtadka wixiisii iyo waxaaso dhami fay baa la yidhaha haddaba wa fiihaa xoolahan markaa faya qawlaani baa fiiha baa idin qomsa fihi baa idin qoran fiiha mustaqbalbaa sooma fiiha fii hadihi alamwaali weyaan amwaashan fay-a noqonaysa qowlaani baa ku sugan axaduhumaa midig wuxuu leey annahaa tukhamasu khumuskaa laga saaraayo fa yusrafu khumusuha khumuskeeda waxaa lagu bixiyaa ilaa ahli اlkhumusi dadkii ahlkhumuska sidii haniimada loo qeybiyaa wey sidii haniimada iyaa khumuska looga saaraya khumuskeedana khumuskii haniimado kale iyaa laga dhigay waana qolka muctamadka oo maa afaa allahu calىa rasuulihi min ahli اlqura falilaahi walirasuuli walidi اlqurba walyataama walmasaakin wbn sabiil kay laa yakuna duulata bayna alagniyaai minkum marka khumuskii waa laga saaray waaya wthaani ka labaad laa yukhamasu lama takhmiisinayo ilaa maa harabuu canhu fazaca min almuslimiina kuwan jizyada iyo kharaajka iyo kuwan maaragtay waxa weeyaan khumus laga saari maayo ee waxaa khumuska laga saaraa waa wixii ay ka yaaceen ee aayadduna il waxay kusoo aroortay reer bani nadiir oo waa nimankii yaacay bay ahaayeen dee markaa qaxay intii ka argagixeen muslimiintii marka taasay arrintani gaar ku tahay jizyada iyo kharaajka iyo maaragtay maalkan murtadka waxaa lama takhmiisiyo iyuu kaasina leeyay laakiin waxa le waa isku mid un waayahay wa fii arbacati akhmaasihaa haddaba markii khubuskii aynu saararno afartii khumuus ee soo haray qowlaani fii arbacati akhmaasihidhi akhmaasilfay fayga markaa afartiisa khumuusee soo haray qowlaani baa ku sugan axaduhumaa midi wuxuu leeyahy annahaa liajnaadi اlislaami ciidanka muslimiinta iyaa iskale tuqsamu baynahum calaa qadri kifaayatihim sida baahidoo tahay baa loogu qaybinaya adu maxaad caruur leedahay maxaad baahiya leedahay saasaa loogu qaybinaya waana qowlka jadiidka ah ee muctamadka ah oo aayaddan maa afaa allahu calaa rasuulihi min ahli qura falilaahi walirasuuli walidilqurbaadani wuxuu u celinayaa xaggii haniimada oo wuxuu leeyahy waclamuu ana maa hanimtu min shayin fa ana lilaahi khumusahu kan laftiisu iska haniimadii oo kale wey deetana waa halkan laleeyahay falilaahi walirasuuli walidilqurbaad waa khumuski oo khumuskii baa sidan loo gelaya ee xoolihii oo dhan ma ah waayahay axaduha markaa wuxuu yihi anaha liajnaadi lislaami ciidanka muslimkaa loo tuqsimu baynahum waxaa loogu qaybin calaa qadri kifaayatihim sida markaa danahooda iyo baahiyahoodu ay yihiin wax ku filan baa la siiya wahaani qowlka labaad waa qadiimkiy anahu anahaa lilmasaalixi may afarta khumusee kalena waxaa lagu celinayaa danaha guud danta guud unbaa lagu celinaya markii markaa khumuskeed intan ilahay uu aayadda ku sheegay la siiyo maarata qol walba khumuskeedii la siiyo intii soo hadha afarta khumuska kale waaweyn waxaa loo qaybinaya waaa lagu danta guud iyaa lagu bixinaya wa ahamuha haddaba markay dantii guud noqoto lafteeda kan laftiisu halkii kusoo celinaya muxuu odhanayaa wa ahamuha dantii guud waxaa ugu muhiimsan ajnaadulislaam ciidankaa ugu muhiimsan fa min dalika waxaa laga siini qadru kifaayatihim marka waxay ku kala duwan yihiin kaa hore wuxuu leey waxoo dhan ba afarta khumus iyagaa loo qaybinaya oo xataa haddii ay ka dhergaan haddana sidii ay markaa baahidoodu kale ahayd iyo haddana loogu celinaya iyagiibaa ka keiifi laakiin iyagaa iska leho iyaguba dib loogu celin kana wuxuu leeyahay iyaga markii la kafeeyo walbaaqii lilmasaalix wixii soo haray danaha kale iyaa lagu bixi intaas kala duwanaan la wada qabo wuxuu yihi wayubda fiihi waxaa lagu bilaabaya bimuhaajiriina muhaajiriintii baa lagu bilaabay wayuqadamu aqrabu falaqrabu markaasaa ilaa rasuuli laahi sala la alay slam sidai nabiga ugu soo kala dhawaayeen ayaa haddana loo kala hormarin wayusawaa bayna bani haashimi wa bani mualibi reer bani haashim iyo reer bani mualib iyagu way siman yihiin sidii dee qurbaaga baa ugu sinaaye ay halkan ugu siman yihin oo laodhan maayo reer bani haashim baa horta la siinaya kadib baa haddana bani maarata mualib la soo gelinaya may iyagu way siman hal mar baa iyaga waxooda la siinaya fain istawaa banaani haddii ay laba jirib sinmaan filqurbi xagga markaa dhawaanshaha sida banu cabdilcuza iyo banu cabdidaar oo labaduba ilmo qusay ah qudima man fiihi ashaaru rasuuli اlaahi salى اllahu alayhi waala aalihi wasalama waxaa la odhan yaa rasuulka gacalkiisii nabigu yuu ka qabay haddii markaa an labada jiriba ka qabayn qole uu ka qabay kuwa uu ka qabay baa lasoo horreysiinaya oo qoyskii markaa khadiija binti khuwaylid radia allahu tacaala canha khadiija khuwaylid ibni asad ibni cabdilcuza saasoo kale haddaan dhexdo qof kale ku jiri ibni cabdilcuza ibni qusay marka dee markaa reer bani cabdilcuse iyaa ka hormaraya reer bani cabdidaaro ay siman yihiin uma bilansaari markii markaa quraysh iyo markaa dee qaraabadii nabiga lasoo dhameeyo e, bilansaari ansaar baa lagu xijisiini markii muhaajiriinta laga soo baxo uma bisaa'iri nnaasi haddana dadkii kale oo markaa waxa weeyaan horta carabtii lagu bilaabayo ayaa iyagana la siin wuxuu yihi waman maata minhum koodii dhinta دفع إلى ورثته wa zawjatihi اlkifaayatu waxaa la siinaya qofkii ciidanka ka mida qofkii ciidanka ka mida إلى dhinta dufica ilىa waraثatihi waxaa iyo wa zawjatihi xaaskiisii alkifaayatu waa la biilinaya biilku wuu soconaya wey halkan uga soconaya kolba wixii ku filan iyaa la siinayaa iyo inta ay de markaa gabadhiina ama guursanayso iyo hablihiiba ay guursanayaan inamadiina ay shaqaysanayaan oo yani dad isku filan noqonayaan mustaqiliin ay noqonayaan waman maata minhum dufica ilaa warahatihi wa zawjatihi alkifaayatu buy wixii markaa ku filaabaa la sii waaya wuxuu yihi fa idaa balaga asabiyu kii waktaara ee uu doorto an yufrada low in isagana qeybta la geliyo qeybta la geliyo maxaa loogala jeeda ciidankay qora bu furida low waa lagu daraya ciidanka lagu daraya ciidankii muslimka yaa lagu daraya hadduu yihahdo halay qoro wain lam yaktar haddii aanu waxba dooranin aanu ciidamada arrimaha aanu dooranin turika waa la iska daynaya waxbana la siin maayo ila hadda madax banaanaaday dee markaa waxba yeelmaayo dumarkiina ilaa inta ka guursanaya waman kharaja can an yakuuna min almuqaatilati qofkii ka baxa inuu ciidanka ka mid noqdo yani ahliyadii oo ama xanuunsada ama waasha ama indhabeela saqaa xaquhu wuu yidhi xaqiisii wuu burayaayo khalaas dee ciidankiina kama tirsanin wax markaa loogu siiyo oo markaa faygii wax lagaga siiya meesha ma yaalle wixii markaa dee waxay noqonaysaa uun dantii guude faqaradii iyo masaakiinta iyo markaa ku biiro iyay noqonaysaa kani markaa waa wejhi weeyaan ama qowl qowl wey qowlka muctamadkiina waxa weeyaan laa yasqutu xaqu xaqiisii ma dhacayo ninka ciidankaa ah ilaa intuu ka indhabeelayy ama ilaa intuu ka duqoobayy ama ilaa intii ka xanuunsanayey wuu u soconayaa xaqiisii wuu soconaya isaga iyo mata markuu hataa dhinto waataynu soo aragnay soo de sii soconay wuxuu yihi wain kaana fii maali lfay xoolihii fay ahaa hadduu ku jiro araadi dhul hadduu ku jiro oo waqulnaa aynu idhaahno inahaa fayu lilmasaalixi danta guud unbaaba lagu wada bixiyaa ee lama yidhaahdo maaragtay waxa weeyaan afarta khumus ciidankaala lama yidhaahdo sidaa haddaynu nidhaahno saarat waqfan dhulkii waqaf unbaabay noqonaysaa tusrafu kallatuhaa fiihaa deetana wixii ka soo go-a iyaa waxaa lagu bixinayaa masaalixdii dantii guud yani waa dhul kharaajiyay noqonaysaa wey kharaaj baa markaa dhulkii waxaa la samaynayaa markaynu wixii la helay dhul iyo waxay isugu jirtaa iyo manquul wixii manquulkaa ah wayna ku bixinay masaalixdii dhulkii maxaa laga yeelayaa dhulkii wuxuu noqonayaa dhul la kireeyo oo waqafa oo muslimiintu ay leeyihiin oo kolba ninkii beeranaya iyo ninkii hawla ku qabsanaya kiro uu sanadkiia laga qaado kiradaa la qaadana kharaaj baa la yidhahda alardu alkharaajiya marka dhulka la gaal iyo muslim u karaysan karaa marka markaynu dhahno limasaalix wain qulnaa haddaynu dhahno inahaa lilmuqaatila ciidankaa iskale haddaynu nidhaahno faya afartiisa khumus qusimad baynahum dhulka laftoodina laftiisiina waa la qaybin sidii xoolaa kaleba loo qaybinayay wa qiila waxaa la yihi sidana markaa muctamad noqonaysae markaynu dhahno waa lilmuqaatila lafteeda tasiiru waqfan waqf bay noqonaysaa ey lilimaami an yajcalaha waqf baa lagu fasiraya ba la yihi tasiru waqfan maa macneedu inay waqaf iska noqonayso ee waxaa imaamkii u banaan inuu waqaf ka dhigaana way banaan tahay uu danta u in la qaybiyana wuu qaybin karaa ciidankiina wuu qaybin karaa waanu iibin karaa lacagta u qaybin karaa waqafna wuu ka dhigi karaa marka markuu waqafka ka dhigo dee dhul kharaajiya oo la kireeyo oo kirada ka soo baxdaana ay kharaajka la sheegay maarata magaca kharaaj ay wadanayso ayuu noqonayaa waqila tasiiru waqfan waqf bay noqonaysaayo yani waa la waqfin karaa weeyaano watuqsamu alatuhaa aladeedii wiii kasoo go-ay wixii kasoo baxay waxaa loo qaybin baynahum ciidanka eeg qowlkii hore haddaynu ku socono lilmasaalix ahaa wixii kasoo baxa danta guud baa lagu bixinaya kan dambe markaynu ku soconno muctamedka ahayo in maaratay muqaatilada fay fayga markaa ciidanku inuu leeyahay dhulkii markaynu waqaf ka dhigna maxaa la samayn wixii kasoo baxa ciidankii iyaa lagu celinayaa baabu caqdi الdimati wa darbi اljizya in inaynu ka galo ayaa eh, munaasib ahayd lakiin su-aalo xoogaa yaala la yihi halkaasaynu iskaga joojin wsala اllahu waslm alaa nabiyina mxamed baabka ridada inoomuu sheegin wixii diinta lagaga baxayey talow mashruucda lagu sheegay waa run muu sheegin tambiihu laakiin minhaajku sheegay minhaajku sheegay kutubta kale mutawalaadkuna way sheegtaa kan shuruuxdiisuna way sheegaysaa sida najmi saaqifko kale iyo waa uu sheegaya waad ka helaysaa riddadu waxyaalaha lagu gaaloobaa waxa noqdaan wadan kasta maanta waxaa ku nool muslim iyo gaal maxaa lagu xukumayaa inuu dhulkani dhul gaalo yahay dee dhulkii xukun islaam ka muuqdo oo muslimiintu ay ka taliyaan oo taladiisa muslimiin ay leeyihiin waa dhul muslimiin dhulkii taladiisa gaala leedahayna ee gaalo looga dambeeyaana isaguna dhul gaalo ayuunbuu noqonaya barigooyadii barigooyada soomaalidu kala qaadato maxay noqon ma qeyb magtii kamid ahba haa waa in yaro loo sii qadimo hadhow ta xisaabta waa lagu daraya xisaabta hadhow waa lagu darayaa maxaad qabteen baa la odhanaya kolka wixii dhowtole eh, mxuu ahay eh, lamawlaxeeyo waxaa haddana la odhanaya maxaad hore uqabteen de saasaa la ohanaya iyo dee daweyntii waxo dhan halkaas gelaya safarkii aan xajka ahayn gabadhii ma ku filantay inay raacdo dumar lagu kalsoon yahay may waxay leeyihin waa safarka eh, waajibkaa ah. safarka waajibkaa ah ayuunbay dumar kaa badan iyo ay ku kaaftoomi karaysaa laakiin safar aan waajib ahayn xaj iyo cumr baa doonaa ha noqdee muctamedku wuuu le khilaafku wuu jiraa oo qaar baa safar kasta leh hadday markaa aamin tahay oo maaratay rufqa aamin a ah yeesho uu iska banaan lakin muctamedku safarka waajibkaa un bay arrintaa ku geli karta gaalkii muslimiinta waddan kale ku leynayey xarbi muu noqonayaa oo ma la dagaalamay haddaad aragto mise ma la odhan karaa xarbi maaho waa tii qaramada midoobay heshiis ku wada jiraan waxay ka ku xidhan tahay de gaalkan halkaad ka heshay iyo halkaad adigu joogto haddii adiga dawladdaadii ay heshiis la saxeexatay gaalada heshiis nabadeed oo shuruuddiisa wixiisi de ansax yihiin iyadiina aada hoos joogto oo gaaladii qoladaa kamid aad markaa yimaada ma dili kartid hadduu doono muslimiin kalaa islaynayaan quraysh nabigu alayhi salaatu wasalaam wuu la heshiiyey markii uu la heshiiyey waa kii abujandel iyo abubasire iyo markii dambe ay baxsadeen ay ciidan jabhad sameeyeen jabhad bay xagga markaa badda ka sameeyeen gaalada la dagaalanta de markaa gaaladii iyo iyaga dagaal baa ka dhexeeya gaaladii iyo nebiga alayhi salaatu wasalaamna qorayshiyana heshiis baa ka dhexeeya ma taaban karaa laysma taaban karo markaa waxay ku xidhan tahay halkaad adigu joogto iyo cidda aad ka tirsan tahay hadii da markaa nabadu dadkii ay markaa eh, aada hoos joogto halkii ad markaa ka tirsan tahay ma taabanaysid dagaal haddii ay keensanayso in ay adduunyadu baaba'do sida in la isticmaalo hubka nukliyaarka miyaysan nabadii faa'iidadu ku jirin de kol maslaxada mar walba waa la eegayaa Eh, horta muslimiintu de waa inay hubkaa ama eh, nuclear ha noqde ma wax kale ha noqde eh, hubkii inay iyaga laftoodu samaystaan wixii lagu difaaci lahaana ay samaystaan yaa dee laga doonaya intay samaysanayaanna de inay markaa farsamo socdaan de waa mid meesha ku jirta waa mid meesha ku jirta oo dee awooddu wax walba shardi bay u tahay waajibaadka sharciga ah awood baa shardi u ah marka haddii awooddi aanay jirin waa waajibun ma ohan jihaadki waa waajibun yajibu algazwu fi kuli caamin maratan un haddii aad la soo istaagto adigan waxba isla haynin dee ma noqonayso laakin haddii jihaadku jihaadu dafci uu noqdo jihaadku hadduu jihaadu dafci noqdo qofka sidii u awoodo u dagaalami karaa oo taa iyada lama odhanayo iska fadhiisa ilaa maarata gaala waa iska dhex mushaaxa dhulka muslimiinta nuclearba ma haysatide muxuu ahaye iska fadhiiso taas maaha sax maaha taasi iyadu laakiin jihaadkii fii kuli caamin maratan la doonay ee jihaadu alabka ahaa ee inagu aynu markaa aalibka ku ahay taas iyadoo iman mayso haddii aynu ognahay in markaa muslimiintii ay halis gelayaan taas iyadu markaa noqon mayso waa arrin markaa waajiba ma oranayno sheekuna wa inoo soo sheegayo haddii dacfi uu jiro ama ay marta arrin jirto dib waa loo dhigi karaa waa kiinaya wallahu aclam